kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garis garya garis hirtiyey gelingelin ka daran gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan abe wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar habeen wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo ay khamiisii baxayso jimco ayaa soo galayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay kow labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labada kun saddex labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog waraysa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo maalintii saddexaad oo xiriira ka socdo deegaanka qoloji ee dowla deegaanka soomaalida xilli khasaare xoogan ay ka dhasheen dagaalada halkaasi ka socda ee dhex maraya ciidamada oromada iyo ciidamada dowlad deegaanka soomaalida wararkii ugu dambeeyay ayaan soo gudbi doonaa saaxiibayaal ku saabsan dagaaladaas waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan iyadoo bilihii lasoo dhaafay ay si dardarla ku socotay dhimista ciidamada admis ee gudaha soomaaliya joogo ayaa dowladda soomaaliya ay dalab u dirtay hay qaramada midoobay amaba hay qaramada midoobay in la sii kordhiyo ciidamada admis iyo joogitaankooda gudaha dalka haddaba waxaan eegi doonaa waxa ka dhalan karaa haddii ay baxaan ciidamada admis ee gudaha soomaaliya jooga ah, haddii iban ay dhacdana dabcan dee kun i ka badan ayay soomaalida haysataa oo tababaran oo diyaarsan waxay kaloo heli kartaa boqolaal kun oo deegaan ah oo u diyaarsan inay maaragtay ay ku dhigaan kooxahan horarka ah magaalada xudur deegaano hoos yimaadana waxaa dagaalo qaraar ay ku dhex mareen ciidamada itoobiya iyo kuwa xooga dalka soomaaliya oo isgarabsanaya iyo xubno ka tirsan al-shabaab khasaaraha fara badan ayaa laga soo warinaya in lagu gaarsiiyo xubno ka tirsan al-shabaab halkaasi oo in ka badan soddon dagaalamo looga dilay dagaaladii ka dhacay saacadii lasoo dhaafo halkaas warkii ugu dambeeyay aan idiin soo gudbi doono dagaaladaas ku saabsan saaxiibayaal waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxa uu sheegay in xal laga gaaray khilaafka u dhexeeyey isaga iyo madaxweynaha maamulka galmudug iyadoo weli ay jiraan warar soo baxaya oo ku saabsan in weli uu khilaafka u dhexeeya labada dhinac uu taagan yahay sidoo kalena uu jiro mooshin ka dhanah madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug qodobadaas iyo qodobadii kale nuu soo korna intaan barnaamijkeenu ku guda jirno ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan sidoo kale qeybka ah barnaamijkeena gabagabadana waxa aad ku maqli doontaan salaad cabdulla cumar ayaa farsameynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali waa mar kaliya xog warays meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaan tii ay daba socotaa taas cadowga waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab joogo wiilal taajirin oo milyaneera oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha xalidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanay maxkamadiisa u tagay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaan karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xere ninka daba socdo cudurdaar ma lahan guriguri dhaway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran wahagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno dagaalo qaraar ayaa waxa ay ka socdaan deegaanka qoloji ee dowla deegaanka soomaalida waxaana halkaasi laga soo warinayaa in khasaaro xoogan uu ka soo gaaray dagaalada halkaasi ka socda dad rayid ah oo ku sugnaa magaalada qoloji ee dowla deegaanka wareysiyo ku saabsan amuurtaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbi doonaa balse haddii aynu eegno markana iyadoo bilihii lasoo dhaafay si dardal ay ku socotay dhimista ciidamada atmis ee gudaha soomaaliya jooga ayaa dowladda soomaaliya waxa ay dalab u dirtay hay-adda qaramada midoobay waxaana ay sheegtay amaba ay ka dalbatay in loo kordhiyo ciidamada atmis si joogitaanka gudaha soomaaliya ay ku sugan yihiin warqad qoraal ah oo madaxweynaha soomaaliya inuu u diray hay-adda qaramada midoobay la sheegay ayaa waxaa la diray sagaaliyo tobankii bishan aynu ku guda jirno waxaana waraqada loo diray qaramada midoobey looga codsaday in ay muddada usii kordhiso ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ku sugan magaalada new yorkna waxaa laga dalbaday in uu la kulmo mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan si loogu daro waqti dheeraad ah qaramada midoobey ayaa ka cagajiidaysa dalabkan ay u gudbisay dowladda soomaaliya waxaana ay ka cabanaysaa in dhaqaale aysan u haynin ciidamada halkaas ku sugan amaba gudaha soomaaliya ku sugan ee muddada fog markaa qaatay wakhtigaanna lagu heshiiyey in ay ka baxaan gudaha soomaaliya waxaan amuurtaani wax ka weydiiyey falakeeye arrimaha amniga iyo siyaasadda ka faalloodo saameynta ay howlgallada socdo ku yeelan karto iyo sidoo kale haddii ciidamada atmis ee gudaha soomaaliya muddo fog joogay ay ka baxaan waxa ay soomaaliya ku dambeyn karto maxamed xaadir nuur oo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaan wax ka weydiiyey bismillah waa maadsan tahay eh, adiga dhegeystayaasha rediyo kulmiyana waan salaamayaa dabcan eh, soomaaliya sidaan wada ognahay maalmihii ugu dambeeyey waxay sameyneysay ama khibradii ugu dambeeyey iskudayo ay eh, ku xasilinayso nabadgelyada soomaaliya inta hadda waraaqda madaxweynaha ka soo baxdana dabcan ama sida un-ka looga codsaday in ciidamada amisom ay sii joogaanna waxaan qayb ka tahay in weli dowladda soomaaliya aysan gaarin heerka bisayl eh, ku aadan in yani amniga xarumahooda muhiimka ah, maaragtay eh, aan loogu maarmi karin ciidamada eh, amisom mm. taasna waxay keentay in madaxweynuhu uu weli quudareynayo in ciidamada sii joogaan una ilaaliyaan xeryaha iyo xarumaha dowladda oo muhiimka ah laakiin sida kaleeto hawlgaladii kaloo caadiga ah oo xasilinta iyo nabadda lagu soo celinayo soomaaliya waxaan is leenahay sidoodii ayay u socdaan hmm. inkastoo dee gaabis iyo wax marka qaarkeis imaan karaan waa xaalad dagaal iyo iyo wacyi lagu jiro marka eh, qabailada soomaaliyeed iyo nidaamka ciidan ee xooga soomaaliya iyo maaragtay eh, dareenka shacabka oo runtii ah, oran karno yani inta kareenkooda waxay ku jiraan inay maaragtay dalkooda ay soo celiyaan nabadgelyadooda iyo kala dambeyntooda marka qoraalkan anigu de eh, waxaan dhihi karaa ama aan adaroosi karaa mm. eh, saan ognahay eh, labada kun iyo todobadii ilaa sideedii ciidamadii amisom ama aan dhahno soomaaliya yimid mm. oo magaca amisom ku joogin waxay controlaayeen xarumaha muhiimka ah sida dekeda iyo eeraboorada iyo maaragtay madaxtooyada iyo ilaalinta madaxda dalka taasna weli eh, looma diyaargaroobin marka waan ah, wax oran karaa weli baahida noocaasaa taagan marka wax kaloo culeysa oo aniga hadda halkaa iga sii muuqda ma jiraan hadalka eh, codsiga ah ee ku aadan in dib loo sii dhigo muddo maxaa loo fasirin karaa dadku ay u arki karaan marka ah, soomaaliya sideedaba dee waad og tahay wadankani eh, sagaashan koodii ayay dawladiisii burburtay ah, labada kunna waxaa bilowday dawladihii xiriirsanaa marka laga soo tago dawladihii kumeel ayo sagaashan iyo kowdii aakarkeedii ilaa sagaashan shantii la dhisayay ah, laakiin dawladaha xiriirsan oo aan kasoo bilaabayna labada kun cabdiqaadir saalaad xasan aan ognahay waxyaalaha horyaamiyey oo aan dawladiisa la socon weyso waxay ahayd yani itaaldarada xagga amniga inuu ku guuleysan waayo oo ciidamadii soomaaliyeed isu diyaarsaneen kaalmo caalamiya oo militariya helin dawladda cabdullahi yusuf aweydna waxyaalaha khatarta geliy waxaa kooxaha argixisada ah oo isku dayay inay maarata nidaamka dawladnimo meesha ka saaraan taasna waxay keentay in maarata ciidamaha caalamiga ee dalka yimaadaan tiibaa weli soomaaliya aysan gaarin eh, aragtidoodii ama qorshahoodii ahaa in waddankan ay ammaankiisa si guud ugu filnaadaan ah, sababta ciidamada u yimaadeenna waxay ahayd inay maaragtay xasiliyaan ama ay ka hortagaan wax kastoo culays ku ah madaxda gurmahan diinta iyo marmarka qaarkiisna dagaalada sameynayaan ognahay labada kun iyo tobankii dagaalkii ugu adkaay xamar ku galeen oo kaga saareen kooxii horarka ahaa oo dadcunka ahaa oo argixisada ahaa hmm. marka hadda arrintan aan isdhihi karno waxa keenay in aan laga maarmaynin weli soomaaliya ma diyaarsan ciidamo maaragtay inkastoo ciidamo badan la diyaariyay haddana ciidamadii hmm. sida gaarka u ilaalin lahaa xarumaha muhiimka ayaa weli lasii qorsheynayaa oo aan isleeyahay weli dee dawladdu ma gaarin xeer isku filnaana waxaan isleeyahay marka hal sano oo diyaar-garowba ah hadday qaadato soomaaliya way ku filnaan doontaa in amaanka guud ee dalka ayadoo dhan la wareegto kana maarmi karto awoodo shisheeya ama ciidamo shisheeya marka wax oo sidaas usii xoog badanna ma ma dhihi karno oo wax hadda dadka lagu argagaxgeliyo ama la yidhaahdo habsiyaa jirta amison laga maarmo ma jirto waxaa ognahay amison maalmihii ugu dambeeyay yani xarumahooda ku jireen ayaga ama marka qaarkiis dhibaatooyin loo geysanayo maaragtay ku jiray xaalad difaaca laakiin ciidamadana qalabka sida soomaaliya xooga waxay gaareen guulo taariikhi ah waxay ka gudbeen masaafo aada u dheer waxay isku fureen wadooyin aada u fara badan weli aada u fara badan welina waxay ku jiraan jiibaha hore welina waxa ay ku shaqeynayaan aragtidii ah in soomaaliya ay xasiliyaan oo gacanta ka saaraan kooxahan caqabad ku ah nabadda soomaaliya marka wax kaleo siyaadaha ma jiraan oo irin karo waxbay dibdhacay wax kale maa laakiin ciidamada amisom horena u sheegay haddana waan ku celinaya loogama maarmi karo maalmaha eh, sanadaha soo socdo eh, ilaalinta xarumaha muhiimka ah laakiin marka laga soo tago xarumaha muhiimka ah meelaha qaar oo gobolada dalka kamid a ah, fariisimooyin ay ku leeyihiin ajiro deegaano iyo sidoo kale magaalooyin eh, halkaas loogama maarmo ma la dhihi karaa tusaalo ahaan haddii aan kugu soo qaato deegaanka gariley ee gobolka gedo al-shabaab waxa ay qabsadeen markii ay baneeyeen ciidamadii atmis ee halkaasi ku sugnaa marka laga soo tago marka goboladan kale ee howlgalladu ay ka socdaan ee al-shabaab lagala dagaalamayo ee goboladan dhexe ee shabeellada dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug ah oo fariisimoodii markii ay baneeyeen ciidamo ay si toos ah ula wareegeen kuwa xooga dalka ah oo ilaahay haddana ay ku sugan yihiin oo wax cadaadaysan aan la kulmeyn kuwa kale ee dhaca deegaanada iyo sidoo kale gobollada koonfureed ee soomaaliya cadaadis ay la kulmi karaa ma la sdhii karaa soomaaliya horta sheegaba qorshaha harsoon ciidamada ama nidaamka hadda militariya soomaaliya hadda kaana qaaday waxyaalaha ay diirada saarayaan ama ay ku fikirayaan waxa weeyaane in yani istraatijiyad qorsheysan oo ka bilaabanaysa xuduuda iribka xuseen iyo oo ciidamadu ay ku filnaadaan meelahaan qaarkiid ciidamadu marka ay ka baxaan goob oo lagu hareereysan yahay mar walbana culeysna ku imaanayo macdafta koonfurta soomaaliya waa dhul eh, badcad ahaan aada green u ah dhul biyo badan dhul dad badan marka eh, inta badan de gabaalaha eh, ku kacsan nidaamyada adduunka ka jiraya meelaha ay gabaad ka dhigtaan waa saddex meelood meelaha waa meelaha buuraha oo iskureranka difaacyada noqon karto meelana waa meelaha geedaha iyo dhirta iyo biyaha laku noolaan karaa muddo dheer marka labadaas qayboodba waxa waaye waxay caqabad ku noqonayaan marka in marwalba dhibaato ay meesha ka dhacdo marka ciidamadan hadda ama kooxahan shabaabka ay ku jira aadaasna waxaad dadka waa meesha ay ku xog badan yihiin marka koonfurta soomaaliya marka la joogana xoogaha islena culeysyo badan ay sameyn karaan ah, laakiin isku soo duubo qorshaha hadda yaala ama waxa hadda taagan iyo waxa hadda dadka soomaaliya ay sida qaldan u fasiranayaan ayaa wax isqaadan kara ahayn meelo badan waxaa jiro dadka soomaalida ay ku filnaadeen in amaankooda ay xakameeyaan ninkan akfod isagona kala ordaayaa dadna kama xoog badna awood kale oo maanta wax ku muquunin karna ma jirto xoogaa dadku waa in moralkeeda bisaa loona sheegaa in qoriga ay wataan uu ka xoog badan yahay toban qori oo kooxaha kasoo jeeda ay wataan marka midaas haddii la helo waxaan is leeyahay way sugnaan doonaan mida keliya aniga marka aan inta badan ku arkay ama aan qiyaas xarumaha qaarkood ka dhaca waxaa wada shaqeyn eh, hoose ka dhexeysa kooxahan caqabada ku ah nabada soomaaliya iyo saraakiisha meesha ka shaqeyso ama dadka deegaanka ama dadka maamulada ka haya taasi waxay sahlaan ama fududeeyaan inay ciidamada moral ka dilaan inay maaragtay waxyaalo badan oo ciidanka u baahnaayeen ka kala jaraan eh, culeys badan ay ku keenaan taasna ay nimanka kooxahan ay marwalba ay u sahasho in dhibaato ay u geystaan laakiin hadii qorshaha eh, xasilinta iyo dejinta istaraatiijiyad amniya xoog badan soomaalida ama nidaamka hadda xasan hogaaminayo la yimaado waxaan isleeyahay isbedel xoog leh oo degdega imaan doono waana qorshaha keliya aan isleeyahay waxaa lagu gaari doonaa guul nabadgelyo soomaaliyana waxay gaari doontaa wadamada ugu nabada badan ee qaarada africa haddii uu dhaqan geli waayo go-aankan amaba codsigan madaxweynuhu uu u diray qaramada midoobay iyaduna ay ka cabi sida muuqato maxaa dhalan karaa horta sideedaba kooxahan hadda soomaaliya ka dagaalamayo waxay khatar ku yihiin dhammaan eh, geeska africa ah, dad baa aaminsan in afghanistan eh, iyo sheekooyinkii lamida ah aamiya lakin waxaan sheegaya eh, arintan arintan hadda kooxahan hadda caqabada nabada soomaaliya ku ah hadii even ay xoogeystaan waxay saameyn xun ku yeelan doonaa wadamada ethoobia iyo kenya iyo djibouti marka ani ma aaminsani in horta ciidamada amison degdeg lagu bixin doono qaramada eh, midoobeena ah, si kastoo samayso ani waxaan qabaa inaysan aragtidaas ay eh, sax ka noqonin in ciidamo xilligan soomaaliya laga saaro ah, haddii even ay dhacdana dabcan dee eh, labaatan kun in ka badan ayay soomaalida haysataa oo tababaran oo diyaarsan waxay kaloo heli kartaa boqolaal kun oo deegaan ah oo u diyaarsan inay maaragtay ay u babac dhigaan kooxahan horarka ah marka culeys badan oo hadda laga sii cabsadaa ma jiri insha allah marka amisom in ay baxdo lagu aamiyo ma u noqon karaa marka shidaal howlgalada socdo oo dadka inay kacaan u kacdoono ay dalka ka dilaacaan ma laga yaaba eh, horta sida hadda a ognahay eh, dagaala hadda wuxuu ka socdaa soomaaliya weliba hirshabeelle iyo galmudug hiiraan aan kasoo qaadano eh, ciidamada xooga badnaa masaafada aadka u badan ee kala wareegay ma ahayn amison mana mm. ahayn awoodniman dangiye iyo iyo qoryo xoog badan ag forty seven iyo qoryabeeka amka ku dagaalamaayeen mm. maantana guulo badan xaqiijiyeen Eh, labada kun iyo sideediina waa ogeed godayaal iyo dhuusamareeb iyo wixii ka dhacay ilaa wadaxa la yimaado ah, hadda oo maaragtay eh, dagaalo ay ka socdaan eh, koonfurta mulugna waa dareemaysaa ciidamada baacsanaya oo weli daba jooga oo xardheere ka qabtay oo ilaa haddana kusii socdo ma ahan ciidamo dabaabaad iyo kaarayaal haysto dadka soomaalidu hadday u diyaar garoobaan ama ay wada qaateen go-aanka ah dib xoreynta dalka soomaaliya u malayn in maalin ama saddex maalin afar maalin ku qaadan karto laakiin mida hadda madaxweynuhu uu dareenka gelinayo waxay noqonaysaa mm. in maaragtay xoogaa qabailadii in saami qaybsigana madaxweynaha ay ku dhibaan qarashaad badanna ay kaga baahan yihiin mm. diyaarna u ahayn qaarkood sida ayagoo dhan ma odhan kale qaarkood in dagaalka hore u socdo qaarna aanu qiyaasaynaba inay kooxdahan caqabada ku ah heshiisya la galeen mm. waxyaalahaas mid madowga ayaa marka raaftiis u awoori kara laakiin inta kale boqolkiiba boqol xanaaminsanah dadka soomaalida oo dad ku filan inay xasiliyaan ammaankooda mm. eh, cid kasta oo isku daydana inay maaragtay nabadgelyada qalqal gelisana ay maaragtay ay kaga filan yihiin ay iskala difaaci oh, doonaan eh, akhirkana guusha iyo gobonimadana ay gaari doonaan falaqee maxamed xadir nuur ayuu ahaa oo aan wax ka weydiiyey bixitaanka ciidamada gudaha soomaaliya jooga ee atmis oo shan iyo labaatanka bishan ku beegan in ay saddex kun oo askari gudaha dalka ay ka baxaan xilli dawladda soomaaliya ay codsi u dirtay qaramada midoobay ku aadan in la kordhiyo wakhtiga ay sii joogeen ciidamadaasi guriguri ku lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan agaag saaxiibayaal xog horeyse ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye muqdishona waa idinkaga imaanaya markan haddii aynu eegno dagaal khasaare geystay oo maalintii saddexaad ka socda dowlad deegaanka soomaalida ayaa lasoo sheegaya in khasaaraha u dhaliyo uu aada u fara badan yahay sidoo kalena ciidamada oromada ay dadka shacabka dhibaato xoogan ku gaarsiiyeen waxaa la sheegay in deegaanka qolojic ay dadka shacabka ah ku sugan ay ka cabsi qabaan in aysan sii joogi karin halkaasi maadaama eh, dagaalka oo aada u qaraarar uu halkaasi ka socdo oo u dhexeeya ciidamada dowla deegaanka soomaalida iyo ciidamada oromada ee dalka etoobiya waxaan wax ka weydiiyey wararka ugu dambeeyey dagaalada halkaasi ka socda wariyaheena cabdixakiin gamadiid oo gaaray goobihii dagaaladu ay ka socdeen maalmihii lasoo dhaafay eh, maalmihii u dambeeyey sida aan dhegeystayaasheena la wadaagnayba waxaa jiray dagaal udhexeeya soomaalidii iyo oramada iyadoo shalay iyo maanta gelinka hore ay ahaayeen rasaasta kuwo telteel ah ciidow maanta waxaanu tagnay goobtii markaasi ay xabadaha ka dhacayeen ama dagaalka uu ka socday maalmihii u dambeeyey iyadoo haatan ay buuraha lisla aaday dad markaasi dhibaatay kasoo gaartay oo goobta markaasi aan kula kulanay ayaa inooga sheekeeyey dacwadiyiin markaasi adgagax leh waxaa leeyihi layaab kale waxaa kamid ah in ilmo yar oo saddex bilood jir ah kamid ka mid ahaa markii ku dhaacamay goobta oo markii dambana u geeriyooday hmm. sidoo kale waxaa goobta markaasi aan kula kulanay hooyo dhashay ilmo yar koiy toban jir ah oo ilmaha sidoo kale dhaawac soo gaaray u geeriyooday hmm. sidoo kale waxaan la kulanay qaar kamid ah eelada markaasi dad fara badan ayana dhaawac iyo dhimasho isugu jira ko iyo qof Eh, dhimashada ayaa la sheegaya in hadda marayso eh, dhowr iyo toban qof waxaana ilaa haatan dagaalka eh, markii laga soo tago galagida maanta ilaa caawa mid xoogan iyadoo markaasi la arkayay dad fara badan oo hadda lagu soo daabulayo isbitaalada kala duwan ee magaalada jijhiga shacabka ayaa ku eedeeyey arrintan maamulka oramada hogaamintiisa weliba gaar ahaan gobolka la yidhaahdo harerge oo ah gobolka markaasi deegaanka soomaalida hadda markaasi xiriir dhow ama xuduud la leh islamarkaana gobolka xiriir ula lahaa maamulka intiisa gal wuxuu xilkaasi mid go-ay arrintaa waxay kusoo hormeysaa saciidow hmm. xilli shir markaasi uu socdo mas-uuliyiinta ugu sarreysa magaalada dhaamo ay ku jiraan mas-uuliyiinta iyo mas deegaanka soomaalida inkastoo ay hadda waxbar kasoo saarin balse meesha hadda dadka ugu badan dhibaato kasoo gaartay waxay u badan yihiin shacab ma jira ilaa haddana war aan helayno ku saabsan dadka labada ciidan wax kala gaaray balse meesha hadda dhibaatada soo gaarta waxaa weeye waa meel markaasi lagu magacaabo quladii oo ah goob ay degan yihiin dad markaas kasoo barakacay hore uga soo barakacay hmm. deegaanka ormada oo markaasi xilligii cabdiile kala dhex maray sidoo kale waxaan la kulanay saciid qaar ka mid ah hore usoo barakacay oo dhibaatooyinkii waagaas ay kala kulmeen noo sheegeen inay tan soo xasuusinayso waxaan la kulanay mid ka mid ah odayaasha oo markaasi noogu warbixiy waxuu yidhi in toddoba qof oo isaga walaalihi markaasi hadda ka hor ormada oo sidoo kale hooyadii iyo xaaskiisaba ay ka mid ahaayeen waxa uu sheegay sidoo kale inuu lahaa hanti ka badan siddeed milyan oo lacagta etoobiyaanka ah oo xataa mashaajida u dhisi jiray oo nin taajir oo ka ahaa dhulkaas balse maanta wuxuu ka yahay nin aan ah. waxba haysanin eh, dadkana la hadlaya kamid kamid ahayeen oo insha allah la wadaagi doono dhegeystayaasha sidoo kale eh, saciidow eh, dhacdooyin kale ah, ah. dadka aada wareysateen waxay idin sheegeen in ciidamadu aysan kala reebeynin oromada dadka shacabka ayo dagaal dadka la dagaalamaya ciidamada ah eh, dadka goobta ku sugna oo sooiida allaha waxay noo sheegeen in hadda eh, buuxa bartilmaameedka iyaga ay yihiin sababtoo ah eh, xerada qolladi waa xero ay ku nool yihiin boqol iyo kun dad ka badan oo markaasi ah xero loo sameeyey dadkii kasoo gabarakacay deegaanka oromada mm. xilligii cabdiiley markii oromadiin soomaalida ay dagaalameen halkaas ayaa diwitjil lagu sameeyey oo hay-adaha kala duwan ee caalamiga ah ay markaas wax kusoo jireen sidoo kalena ee qaar ka mid ah dadka halkaas degan ay ka bilaabeen ganacsi yar yar mm. balse waxay waxay sheegeen hadda ay la kulmayaan mar kale markaasi qixitaan kale iyo sidoo kale dagaal kale oo iyaga mm. markaasi lagu bartilmaameysanayo oo hadda wax dhulkaasi waa dhul uu shacab degan yahay oo dhul hadda ciidan uu degaan ama waa xero barakac oo loogu talagalay dad kasoo barakac deegaanka oromada mm. hay-adaha caalamiga inay ku diiwaangeliyeen saraakiisha dowlad deegaanka soomaalida ma is aragteen oo wax ma ka weydiiseen sida dhacdooyinkan ay u dhacayaan iyo dagaalka sameyna way noo suurtageli weysay halka sidoo kale mas sare oo ka gaabsaday in magaciisa sheegno uu sheegay in markaasi dagaalka uu yahay mid labada dhinac oo khasaare soo gaaray waa ayna noo xaqiijiyeen in markaasi dagaalka labada deegaan uu si rasmi ah u dhexeeyo balse wax kaloo faahfaahin ah oo markaasi mas-uul ka uu noo sheegay Mm. oo intaas ka baxsan ma jirto waxay u muuqataa in weli enan eh, markaasi ilaa haatan eh, qorsheynin maamulka deegaanka inay waxba kasoo saaraan balse dagaalka hadda eh, waxaa la islaahday jahooyin kale oo ka duwan waddada laamiga ah waddada laamiga ah ee maalinka ku dambeysay oo dagaal ka dhacay mm. hadda waa waa caadi oo gawaarida si degan ayay markaasi u kala gooshayaan mm. socod gaadiidka ayaa si caadi ah u socdo sidoo kale ciidamo military ayaa goobtaas ku sugan oo laamiga ah marka laakiin hadda goobaha ee dagaalada ka socdaa waa geebo ka baxsan oo dhanka baadiyaha laamiga ka fog hmm. labada markaas ciidanna ay ku dagaalamayaan sidoo kale ciidamo fara badan oo kuwa deegaanka ayaa hadda weli kusii qulqulaya maadaama dhulka uu yahay dhul buuriley ah hmm. oo adag tahay in markaas la sugo si guud amnigiisa oo waxa markaas laga soo bartilmaameysan karaa meel aad u fog dadka shacabka ee qolosha degan waxayna isku dayayaan ciidamada deegaanka shacabkan waxay noo sheegeen in ciidamada deegaanka hadda intii ay yimaadeen oo ay soo bateen hadda colaysku ka yaraaday oo rasaastii sida tooska ugu soo dhacaysay magaalada qurladii maanta geligii dambe xoogaa ay ka ficnaayeen balse wixii ka horreeyey xabado teelteel ah oo xabad toos ahayn hmm. ayaa markaas lagu soo ridaya xeraga baragacyaasha qurladii hmm. oo dad fara badan oo markaas daya masaakiin ah, ah oo meesha deganna ay ku dhaawacmeen ku dhinteen waayahay cabdixakiin deegaanka qoloji ma naga siin kartaa sawir ku aadan halka uu dhaco iyo dowlad deegaanka halka uu kaga yaalo Eh, waa mahadsantahay saciido eh, deegaanka qoloji waa deegaan dhanka galbeed ka xiga magaalada jijiga waana wado istraatiiji ah oo markaasi eh, waxa uu qar ka saaran yahay wadada laamiga aada magaalada adhisababa magaalooyinka baabiley diradhaba iyo sidoo kale magaalooyinka xarar inta badan magaalooyinka dhanka galbeedka ka xiga etoobiya oo kamid tahay magaalada adhisababa hmm. wado loo maro weeye marka waana eh, goob hadda ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ay ka dhisan yihiin buulal iyo sidoo kale guryo gaagaaban oo loogu talaga dad qaxooti ah eh, halkaas oo dad eh, markaas hay-adaha ay maalmihii u dambeeyey ka wadeen tirakoobyo hay-adihii naftooda imaan lahaa oo hadda la qorsheynaya in toddobaadkan imadaanna oo raashin iyo soo gaarsiin lahaa goobtana waxa ay hadda noqdeen kuwa ka hakaday marka magaalada qoloji sidoo kale waxay ka tirsan tahay deegaanka lagu magacaabo dhadhamane waxaana ay eh, markaas xoogaa u jirtaa magaalo la yidhahda baabiley oo ah magaalo eh, hadda ka hor eh, lahayd soomaalida oo ay markaas ka maamulayeen balse dowla deegaanka oromada xilli hore dowladii hore t b l deegaanka soomaalida iyo ethoobiyaa ka talinayeen ay sheegeen in abti ay qaadeen islamarkaana eh, markaas lagu daray eh, deegaanka ormada balse magaalada baabili waa magaalo soomaaliyeed oo degan dad soomaali ah magaalooyin badan oo soomaaliyeed oo noocaas oo kale ah ayaa jirtay in xilligii dowladda t b lf eh, markaasi lagu daray oo deegaanka ormada ay qaateen oo ay ka mid tahay magaalooyinka garbaciise candhufto iyo sidoo kale magaalo kale oo la yidhaahdo magaalada garbaxiisa magaalada candufo iyo sidoo kale magaalooyin ku hareereysan oo hadda ah magaalooyinka markaas laisku haysto sidoo kale warar kaloo hadda aan helayno waxay sheegayaan in sidoo kale canfarta hadda dhanka canfarta laga dareemaya culeys oo laga cashiqawa markaas in inkastoo la sheegaba in rasaas la maqlayay laakiin ilaa hadda ma jiro dagaal toos ah balse waxaa la yidhi maadaama fududaatay oo dagaal dhanka deegaanka oromada oo ka furmay in markaasi canfarta ay laftooda ku dareynayaan in dhankoodana halkaan eh, dagaal bilaabaan marka coleys fara badan oo dhanka xuduudaha ayaa hadda deegaanka soomaalida eh, soo wajahaya oo markaasi dadka shacabkana ay ka cabanayaan marka eh, deegaan qoloji haddii aan ku laabto waxay weli dadka shacabka ku dhaqan halkaasi ka muujinayaan cabsi fara badan waxayna leeyihiin waxaan qarka u saarannahay inaan ka qaxno magaalada qoloji Hmm. inkastoo waxay dhaheen hadda ah, inaan guurno ay adag tahay meel aadan aanan garanaynin oo boqol iyo sideetan kun oo qof dad ka badan ay maarata ku sugan yihiin waxay muuqataa xaalada karan aadiya caalami imaan lahaana ah way joojiyeen hoyooyinka qaar oo meeshaan kula kulaynana ayagoo ilmeynaya ayay markaasi ka sheekeynayeen dhibaatada haysata waxayna baaq u dareen eh, maamulka deegaanka soomaalida iyo sidoo kale maamulka sare ee dowladda federaalka etoobiya hmm. iyagoo markaasi ka codsaday in eh, kaalmo degdega ah lala soo gaaro sidoo kalena laga hortago ciidamada ay sheegeen inay ka kama qaataan horey ayaa naga soo barakacnay deegaanka oromada mar kale waxay doonayaan in dhulkeeni hadda inagaan degannahay inay nabarakiciyaan oo markaas mar kale doonayaan inay naga saaraan goobtani waxayna ku doodayaan ay yidhahdeen deegaanka oromada in dhulkaani uu yahay dhul markaasi oromo oo arrintana haddii waxa sababay dagaalka aan dhegeystayaasheena aan xasuusinina waxay ahayd goobta hadda dagaalka ka bilaabay wuxuu ahaa control oo ciidanka deegaanka ay ku sugnaayeen balse eh, waxaa markaas isbedel ku yimid barkii control oo waxaa la soo raray barkii control ee lagu qaadaya canshuurta buurta kaarawadha ee eh, magaalada jigjiga ayaa waxaa loo raray loo raray bartaas control waryaheena ah, magaalada jigjiga cabdixakiin gamaadiid ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinaynay saacadihii lasoo dhaafay dagaalo qaraar oo ka dhacay deegaanka qolloji xilli dagaaladan ay soo jiitamayeen maalmihii lasoo dhaafay waxaana dagaalada ay dhex ciidamada dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale ciidamada ismaamulka oromada ee dalka itoobiya khasaare xoogan ayaana ka dhashay inta dagaaladan ay socdeen iyadoo dad shacab ah ay waxyeelo culus ay kasoo gaartay inta dagaaladu ay socdeen iyo godob godob dhashiyo guracan gacalkala lumiyo waa hagaag saaxiibayaal markana haddii aynu eegno gobolka bokol gaar ahaan degmada xogor waa xudur deegaano hoos yimaada waxaa saacadii lasoo dhaafay dagaal culus oo ku dhex maray xubno ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa itoobiya dagaaladii halkaasi ka dhacay ayaana xubno fara badan oo al-shabaab ah lagu dilay dowladda soomaaliya Sawirro ay baahisay ayaa waxaa ka muuqday xubno fara badan oo Al-shabaab ah waxaana ay ku sheegtay inay ku geeriyoodeen dagaaladii ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay deegaano hoos yimaada magaalada Xudur ee gobolka Bakool. Khasaaraha ka dhashay dagaalkan ayaa waxa uu gaarsiisan yahay inta la xaqiijiyay in ka badan soddon dagaalame oo kooxda Al-shabaab ka tirsan. Dhanka ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Itoobiya lama oga khasaaraha gaaray, waxaana xubnaha ka tirsan Al-shabaab ee la dilay ku jira horjoogayaal iyo sidoo kale xubno sarsare oo kooxda ka tirsanaa sida la sheegay khasaaraha kooxda al-shabaab lagu gaarsiiyey gobolka bakool ayaa imaanaya iyadoo kooxda maalmihii ugu dambeeyey khasaaraha la gaarsiinaya ay soo tarayeen sidoo kalena goobo kala duwan oo gobolada dalka ka mid ah lagu gaarsiiyey kooxda maalmihii ugu dambeeyey jab xoogan xubno fara badan iyo horjoogayaalna looga dilay ku sixiliyo godob godob dhashiyo qalawada guracan agaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane duceeyey allay leedahay war kalemaanay waxaa la yidhi ciidankiiyo dadkoo wadaraha weeray cadowgiiye markii wareemay noqdeen wiila goosane wax dhintiya wax cararay noqdeen wiila shiibalowe waana mahad ilaahay siday wax u socdaaniin ciidankiiyo dalkiiyo dadkiiyoma nabad baa dibadahan ku raagaydii aryaadhaha beriga geedkii kalamaan waa la qabsaday afki ba'a yidhina tubti waa karaahe nimanka hoogayaa ka yeerta nimiyow dagfurda guurtooy adduunya dabagadoonye ah. deegna deenkugud adduunya dabagadoonye kale waa dogyana war dagaalka wejigiisa labaad lama bilaabay urmow dagaalku waa socdaaye wadartiina dhibaysa waddankeenna wareersheeyey wuxuu duurka wareegaba weerarkii lagu qaaday wacdari geeshku dhigan hilibkoodii wadhnaa dugaaggaa ka wabxay dayartay wax ku qaado waaryaara walla weynay wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiya culimada solama odhan warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi mahayo mana sugaayo imana maqne kusinaya haddaadan haysan war idnimung magung eelnimung odungala gaari lafta garamiya sidaas yidhi war adaa fahmine cir marooga dhul maroogow ku yidhi annagow heegana kororkii kumagaba waa hor joogsanaynaa inan yahay qurxoonoo wejiga laga tatoonyeeyey bidhaantaada goortaan arkaa laygu soo degeye cimrigayna waan goobi jiray qaabkanaad tahaye isboorqaadku waa furan yaho kuuma diidaniye sunniyaha cajiibkaa raggaad ku handadaysaahe adoo weliba caataa haddana dhirirka tooreeyey in darta intaa qabriga loo hurdaa waa nasiib xumo eh waalidka mag iyo qaan haddaad kala xishoonayso naahoy caadi maahiye intaan dhididka sayraayo lambarrada inaad ii qortaan kaa codsanayaahe eh? telefoon dhacaa iyo markaad wadisab ii reebto anoo jamasho kuu qaba haddaan soo wactami waayo hama sayrin dhowr baa sharcigu ii fasaxayaahe eh? bajaaj raacna ii tuur gabdhuhu lacag ma waayaane eh? oo dhowr doolar ii geli qof yaa xun baa jiree ha yeeshee jacaylka iyo hantidu wax isma doorshaane waa laba qofkaan soo helhelin jeenangaad yahaye daraad subax yartaan kulannayoo baraa tahay waaye mar haddaanba awgaa cuntada fiiqsan kari waayey qandaraas jacayl waa inaan kula saxiixdaahe sooryada markaan bixi tagoo shacabka loo yeedho odayaasha waaweyn sabgaad kama duqoobaane islaamaha baraanburo haddii nala ku soo yaacsho iyo macalfanaaniinta qaar hilibka soo doonta waa dembiilayaal raashinkay xoogu cunayaane intaysnaan carruurteenna jalin noo dhaldhala doonta saldhigyada haddii aan qabtoon cabasho gaarsiiyo oon maxkamad la tiigsado sharcigu waa xirxirayaahe qorax dheere waa mudan yihiin lagu ciqaabaahe iyagoo indhaha taagayo cirid ku jira jeebaysan fag haddaan niraa'oon wadada kugu lugaysiiyo daafeedna kaa soo xirtoon bari u soo luudno gabar wiilka daba dhuumataan kayr lahaa jirine arrinkaa haddaad yeeshidoon wax isla duugduugno saw lamaanayaashii qarniga toos u noqon mayno waar bislow jacaylkaagu been weeye waxba kama jiraan weeye aryaadhaha bislaxaad u la yaabaysid wixiisa wax kaaloo kaasi wanaagsana la soo waada wixiisa wax kaaloo kaasi war cabdulla waxaa kaloo la yidhi weligeed adduunyada wakhtigaa qof saacida midna waayahaa xira waar waxaad ka tagtay waxbahay dabiibina wadka aan isaragne warbowa shabaabka waxay ka maraysaa war wareegaya xaafadaha waa ka baqaya war kalemaanay war mahaysaane xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuuroo ka hadlayay mid ka mida furmaha gobolka galgaduud wow haddii abaarahan iska casrihayaa miyuu yidhi madawiinaag muduhilajay waa ay kudhimaaan sheegay mar dambe lay soo dhici maayo miyuu yidhi sanadguurida weerarka gurigiisi miyaa la gaaray war dad falanaatiin warna ma sugtaane eh. cabdiraxmaan isagoo ka sheekaynaya habeen dhawood ninkii hadlay oo mahadkarataay ahaa eh. wuxuu yidhi eh. ladnaanta iyo baruurta ninkaa ka muuqatay korkiisaa laga subka karay booma dhig ciyaal ku naaxay meelaka oodanyin walaamayangyone walwaraabayang malemeen la haytanhe warloodii dadka ay ka dhaceenoo sakawaad ku sheegga ahayd miyuu hilibkeedii ka dhargey warwarkaa ku soo ordinina wuxuu yidhi ninkaasi meel nabadoo wuxuu raba iska cunayuu joogaa fagaatira isagii madawiin hasan sheeg ina haahunaaga idungaliya war ma somalilan baa ixtiraafi buu yidhi waradhaaye waalidinu waali waa dhaaftae wuxuu yidhi meel buu isaga dhaqan yahay ciyaal gaajo iyo haraad u baaba'ana hawdkaanuu soo geliyo wuxuu leeyahay bumba isku xidhoo dadka laaya marka waxaan dhihi lahaa buu yidhi run sheegayo annaga madaxweynihii iyo xildhibaanadeenniba waa kuwa furunta taagane bannaanka hayskeena hadduu run sheegaayuusa isqarqarine war carruuran dhammaanoo laga xaday dadkii dhalay ayaa meel u dhoobane miyuu tiisa dhibayaa warbow hadda shabaga loo dhigay walle waa ku dhacaya war waxaa hore loo yidhi ninkii dhuumanaye dhabar qaabkiisu muuqde dhaqsa loo ka dhigante war kuwan dhuuntay iska daayo kuwa kale qorfaha ku jira maxay u ohan waayeen maxaan geliyada jibaaxay maxaan geed qodax la seexday dushayda gantaalka reemay warwaaqlow geddadu tilmaantay weeye maxaanu madgebagebaynay gugenii wakaa xumaadu gaxdi nabsi aynu maalnay gala buuraha war cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa kaluu yidhi maad karatay saddexda beelood ee ansaarta ku sheegay saddexduba waa reer galmudug namana qabato in aan ansaar u noqonno qawaarij umana ahee waa u afduuban yihiin wuxuuna tusaale u soo qaatay labadii wiil ee ah kale ahaa axmed fiiqane iyo maxamed cumar wuxuuna yidhi laba jeer bay shahiideen kuwaas dadkii ay ka dhasheenna inay khawaarij u noqdaan ansaar macquul ma ahan ee waa lunsan yihiin runta aan u sheegnay hala dharbaaxo war cabdiraxmaan xabshukur wuxuu kale u yidhi puntland iyo somalilan nabadda ay ku joogaan waa khawaarija annagaan hor taagannahay sababtoo ah mar horay meel isu tegi lahaayeen marka si aysan soomaalida kale ugu gudbin shartooda annagana aan nabad galno aana iska soo dhammaystirno waar wallaweyne war ma haysaane faysal calawaraabe wuxuu yidhi dagaalka laascanood madaxweyne xasan shiikh baa lagu fashilinaya markaa si aynu saddex dowladood u noqonno waa inaynu ka hortagnaa fashilkiiyo dimindaabiyada marka wallaweyne waxaan igula talinayaa idinkuna xaggaa ka soo dhirbaaxa annaguna sii dhirbaaxne ubbow markaa ma soo socosiraadayba warwaaqla war ma haysido madaxweyne ku-xigeenka buntland axmed karaash wuxuu yidhi xuduuddii hadda waa la kala joogaa qolo walbaa halkeedaha ku ekaato sidaana aan ku kala nabadgalno haddii la yeeli waayo wixii ka dhaca ciddii fidna bilowdaa ka mas-uula war taliyaha ciidamada s s cabdimadoobe wuxuu yidhi somalilan waxaan ka diidnay puntland ka yeeli mayno sababtoo ah waxaan rabnaa maamul goboleed gooni u taagan puntland ku biiri mayno xuduudna lama lihin marka waa la yaabanahay arintu waa isku qasan tahay xaggee iska qabalaadaha damba u dudaawaqlow bilaash baad u qaylinaysaa eh. dowladda buntland mar lama ogolaanayso inaan lascaan soo gashaanin adiguna walaaciyo eh. walbahaar ka daayo eh. welwella ii dhulka u joogo naw idinkuna ma la qabtaan waqlow waayahay ku daaye wadadeed maraysa ma maqal miya war cabdulla warmahayshida ciidamadii saaraa buurta gacanlibaax waa laga soo dejiyey somalilan arrimaheedu way dhammaysatay marka dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa armaqal yaa kugu dheganhe war kalamaanay war ma haysiine guddoomiyihii hore gobolka hiiraan cali jayta cismaan way iska farjinaynaa noo miyuu yidhi qalbigaan ka waxaynaynaa miyuu yidhi qawaariidta wow mar labaad miyuu cirkii dhulka balweyne ka xirtay dagaalka waa ku daalna waa iska xawalaynaa miyuu yidhi qofka hadda la maqli waayo asaa la maqli doona miyuu yidhi war madaxooda ninkii ii keena lacagaan siinaa miyuu yidhi war weligiin kalemaanay warka waa ku didaa sidaad waalan tihiine cali jayta isagoo labaatan tignikaa watu inta dhulka maray u dhuusan reebtegi dalkuna waa labadu yidhi intiisa badan inta yare khawaarijtu joogtana haddaan ka didinaynaa buu yidhi nin laga rumaysan ma maahanoo hadda ka horba matabaanu ka bilaabay hawsha maantou dhuusamareeb madaxweynihii u fadhiyana inuusan u daahdaahan waa iska caddahay hadda khawaarij meeshay marta ilaahay nama marsiiya sababtoo awadkoodaa ah galay waar guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashina dhuusamareeb buu joogaa isaga laftiisa ma furintaan gelayaa buu yidhi buu cabdixaashiba hadda dhabancad ka yar war guddoomiye cabdixaashi horeyba wuxuu u yidhi madaxweynihii qaranka oo tuuta xiran oo furunta jooga inaan sudad inta xidhanna xamar iska taxtaxaashno waa anshax xumo war kalemaanay war mahaytana guddoomiyaha golaha shaabka saacada madoowa <laughs> dhuusamareebaa didkaani ogaadaha maroodihii banaan roogsadan balanbalmagarya war doorashada koonfur galbeed ha la qabta miyuu yidhi war legdin alaka jira doorashaniindhimanaa toybaada warbow guddoomiya aadan madoobe ilaa aaraareebuu ka mid aha dagaalka khibrad buu leeyay ma furintuu gelahayaa waryaa furqaan hirnaydi furqaan hirnaytamey suulanka jari waryaa warmadayow shiiqaadinimadooda ma wuxuu yidhi s ay kac iriirow suran war waliintani mooshidi dowlad koonfur galbeeda leere war halgankan socdo looma kala harine odo cabdulla mahaday ma dhaafay war gudoomiyaha gobolka banaadir oo cadcadda iyo cadaanlaxay jooga wuxuu yidhi maradaa naga dhacday tolow ha nagula celiye sababta oo ah tolkeenna dagaalka waa ka hurdaa asaakeenna waa dirireen uu yidhi khawaarijna waa iska celiyeen uu yidhi war guddoomiya madaala oo macawuslay la kulmay waxay ku dhaheen bowa isku badaneeye iyo kala sarmay yidhaahdeen warwarkaan ha ku soo boodine waxay dhaheen guddoomiye ugu sawir dambanna ma qabato waa daalnay waa rafaadnay dhibna nooma dhimana ayaan horena madax kalay shirib ku soo dhoweeyeen waxay ku dhaheen macawiislaydu dhowaanahan kama dhammaan dhibaatiya wax soo dhowayn war calaa kulli xaal tolku waa iscanaansanaya dagaalkana waa mar mardhow waxaa boorka kaci doonaa degmooyinka ruunirgood iyo ceeldheer iyo wabxo iyo ceelbuur iyo galcad iyo caws weyne iyo inta ku xeeran oo dhan war maxaad boor ugu kucinaysaa degmadii boqolkiiba afar madhama waxa jooge war shabaabka teena dhibaaya tamartooda la tuso hadda waa tegayaan war shabeellada dhexe ma hadday meesha agteeda ciidciidka la dhahayay wili khawaariijtii waa ku goodoonsan yihiin ciidanka iyo macawislayduna waa ku wareegsan yihiin meel wax uga soo geli karaanna ma laha la yidhi ma xataa badda marka mardhow waxaan ka baqayaa deegaankaas hadda ka hora urkoodana la mari waaye sidii oo kale inay ka dhacdo aryaadhaha samidey cabdulla shabaab la hadlaayana wuxuu yidhi waxay ku tagtay tuugaadii tala xumayaa toobaad seeg waxay ku tagtay tuugaadii talaxumiyo toobaadseeg war cabdullaw maxay u odhan waayeen eh. fakarkii talaxumo ku beermay eh. taariikh xumadayay iga raacday eh. tusaaloha ay ahaato war calaa kulli xaal tag ama joog wax ka xun oo dad la yidhaahdo ma jirto waar sidii owrxuno gocoosaa u gacmadii jiraadla iyo gaarweyn ka soo degey oo goortu gulaansada darandurrida qubagiilaya baa nacee tag ama joog <laughs> intaan goranahay waa dhaafta tee guri jartay anina geegantenagoradaayi dhaafti warmadayow brofesor cabdalla mansuur wuxuu yidhi maanukaa isku hooyaa war abwaandhoomaa wuxuu yidhi allah u naxariistee godlow goorri iyo gawr cadi laysla garan waayey war waxaa kaloo la yidhi goregodgelgoddiingeldiingodgelgodgoregelwarba waxgee waxu damin war kalmaanay war ma haysiine cayaartan dagaalbeeleedyaa soo cusboonaaday dadkana waa laisku dirayaa la leeyahay hadda xuduuddii kenya u galay dagaalbeeleedkii dhulka waqooyiga bari kenya u ka socdaa beelaha walaala halka ay isku dilayaan warba wasiirka gaashaadhiga ee aadan baradu calaa unsade ma kala celin waayo beelaha de war macallin miyaa ka dambeeya war shabeellada dhexe la yidhi sagaashan jir dugsi qur'aan haya oo salaad subax inta dukada gohoshiisii iska wardinaya ayaa aana qabiil loo dilay laakiin aniga falkaasi wuxuu ila egyahay mid qawaariji ka dambayso dee waa iskudirkii laguu sheegay war wasaare xamse cabdi aar khudbada meesha uu ka jeediyey waa new york soomaalidana hubka cunuqabatayntiisa ha laga qaado uu yidhi aan iska celinna bahalladee warbowka wax dilay ku dilayba waa soomaali baa lagu yidhi war soomaali hub mugyarig wal iskureebo fadaasa soomaaliya dhankeedii dhawaaq le mooye dhiilla kama sugaaye war soomaaliya dhiilla waa ka jirtaa dhiilla dagaal baana ka jirtee dhab u fiirso dhab dhab u fiirso dhab dhab u fiirso weliga war waxaad ka tagtay dhiillada kolkaagii adba dhowrsan weydo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dhooshe u dhegaysan maye waynaad dhaqaaqdaa war adna waxaad ka tagtay dhibta la isuweegaa waynoo dhaxaysayo hadalkaad duuraysiyo dhinacya iska daayo amba dhamay qararkee waynaad dhamisaa fariimahaasi xubintaasi kalamana waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay salaad cabdulla cumarna waa uu farsameynayay intuu barnaamijka hawada ku jiray intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo cidaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruulawe arbad kala weecataa wayuhu cadu ku noqdaa bacdiga admiga fartaa maraqu wari ku dhalaa kana tahay ruulawe

Partiyo na, partiyo na, partiyo na, partiyo na, partiyo na, partiyo na, partiyo na, partiyo na, partiyo na,

guure in lagu waraaya qabo darxumu wagay kulmaa wareegahay maadiga warle admiga u dila adduunkana waa sacyo weyrcilaanguure adduunkana waa sacyo weyrcilaangure